alxamdu lilaah rab alcaalamiin w sala allahu calaa muxamedi wcala aali muxamed wasalama tasliima kaiira baabka laba boqol iyo shan iyo soddon baabu bayaani jamaacati min ashuhadaai fi hawaabi alaakhira jamaaco shuhadada ka mida caddaynta la caddaynaayo ayuu u baab yahay jamaacadaasoo min ashuhadaai shuhadada ka mida fii hawaabi alaakhirati hawaabka aakhiro iyo abaalmarinta iyo ajarsiinta ayay shahaadada ka mid noqonayaanoo waxaa lagu ajar siinayaa shahiidka ajarka la siiyo kala la siinaya yuqasaluuna waa la maydhayaa wa yusallaa calayhim waa lagu tukanayaa bikhilaafi alqatiili fii xarbi alkufaar sidaa waxaa ka duwan kii lagu dilay dagaalka gaalada lagu dilay oo dagaalka gaalada kii lagu dilay jihaadkii yacni lagu dilay laguma tukanaayo lama maydhaayo marka waxa weeye labada midna lagu samayn maayo nabiguna calayhi salaatu wasalaam yacni markaa shuhadada jihaadka gaalada lala jihaadaayo lagu dilo ma maydhi jirin kumana tukan jirin ee markaa toos baa loo aasi jiray iyagoo dhiiggoodii leh ayaa la aasi jiray waa soo aroortay xadiis tilmaamaya inuu waa dambe ku tukaday nebigu calayhi salaatu wasalaam shuhada uxud shuhadadii uxud xadiiskaa laftiisana madaahibta qaarkood waxay mareen waa ku tukaday waxaa loo jeedaa waa u duceeyey oo salaadka waxay ku fasireen in laga tilmaamaayo almacna alugawi macnihii lugawiga ahaa in looga jeedo oo laga tilmaamaya waa u duceeyey wasalli calayhim ina salaataka sakanu lahum laakiin bacdu ahlicilmi waxay mareen inay markaa tahay salaad uu ku tukaday oo salaatuljanaaza inay waxayna ka qaateen inay markaa dhici karto shuhadada in lagu tukado oo ay bannaan tahay bay markaysaga ka qaateen waa la isla ogol yahay shuhaadada in lagu tukadaa inaynay waajib ahayn laakiin dee jaa'iz ma tahay mise maaha culamada qaarkood waxay leeyn cala aliطlaaq laguma tukanayo saas aawadee waa ta macnaha ku xambaareen culamada qaarkoodna waxay yidhaahdeen waa dhici kartaa in lagu tukado oo waa jaa'is laakiin asalku waa inaan lagu tukan asalku waa inaan lagu tukan saas yadaa wey laakiin dadkan kale ee sawaabka shuhaadada la siinaayo iyagu markaa waxa weeye kalama mid aha taas oo xagga marka waxa weeye waa lagu tukanayaa waa la maydhayaa laakiin ajar shuhaadadaay leeyihiin shuhaadadana culammadu waa qaybiyaan waxay yidhahdeen shuhaadadu ashuhadaa halaaha shuhaadadu waa saddex nooc shahiidu dunya waalaakhira iyo shahiidu dunya iyo shahiid alaakhira saddexdaa nooc baa loo qaybiya mid waxa weeye ifkiya aakhira mid shahiid ah waa shahiid dunya walaakhira la yidhahdaa kaa shahiidu dunya waalaakhira la yidhaha ifkii aakhiraba shahiidka ahi waxa weeyaan waa mid markaa jihaadkii gaalada lala jihaadaya xaqa ahaa lagu dilay ilaahay dartiina u jeeday isagoo iimaan iyo ixtisaab iyo ikhlaas ay ka tahay wax mukhaalafo oo dembi ah oo xadgudbana aan la imanin goobtiina markaysaga lagu dilay jihaadka ahayd ee gaalada lala jihaadayo adduunyada shahiid buu yaho axkaamtii shahiidkaa lagu dareerinaya aakhirana shahiid buu yahoo hawaabkii shuhaadada la siinaya waxaa la odhanaya waa shahiid dunya walaakhira if iyo aakhiraba waa shahiid waa nooc nooc labaad waxaa la yahay shahiid dunya adduunyadu shahiid yahay aakhiro shahiid maaha sawaabkii shahaadada heli maayo kaa shahiidu dunya la yidhahdaa waxa weeye jihaadkii gaalada lala jihaadayaa lagu dilay laakiin istus bay ka ahayd ilaahay dartii kama ahayn oo miduu ilaahay dartii u jeedo ma ahayn ama waxa weeye xadgudubbe iyo waxyaalo ayuu samaynayey yacni xamiye iyo riyaa iyo istus iyo yacni marka waxa weeyaan waxyaalaha noocaasi uga jeeday ilaahay dartii kama ahayn kaasina waxa weeye axkaamtii shuhaadada haba lagu dareeriyo oo goobtii maadaama lagu dilo yaan la maydhin yaan la kanfin sida shuhaadada ha loo aaso laakiin dee aakhira sawaabkii shuhaadada yeelan maayo waa shahiidu dunyaa bay culammadu yidhahdeen nooc saddexaad waxa weeyaan waa shahiidu alaakhira aakhiruu shahiid yahay bimacnaa fadli shahaado helaya laakiin adduunyada shahiid maaho axkaamtii shahiidku ku dareeri mayso waa kuwa halkan sheikhu kaga hadli doono oo markaa waxa weeye ama xanuunadan u dhintay yacni daacuunka iyo yacni markaa ashyaadaas u dhintay ama markaa waxa weye guri ku soo dumay ama qarqoomay ama calool xanuun dhintay ama isagoo naftiisa ama maalkiisa daafacaya dhintay dawaabiddiina raacay kuwaasi sawaabka shuhaadada iyo fadliga shuhaadaday helayaan wa shahiid alaakhira laakiin adduunyada shahiid maaha axkaamta shahiidku ku dareeri mayso axkaamta shahiidka ma yeelanayo adduunyada waa la maydhayaa waa la kanfayaa waa lagu tukanayaa yacni saas weeye laakiin hadduu ixtisaabkii marka waxa la yimaado yacni waxa weeye sawaabka shuhaadada ayuu yeelanaya macnaa laga tilmaamayaa saas yada weeye macnaa laga tilmaamayaa saas weeye kaa jihaadka lagu dilay xaqaa laftiisa dee ma ogin xagga markaysaga aakhiro wuxuu la kulmi doono saas aawadeed baa nebigu calayhi salaatu wasalaam inta la yihi fulaan shahiid fulaan shahiid fulaan shahiid kuwii hore waa aamusay markii dambea la yihi fulaan shahiid markaasuu kalla inii ra'aytuhu fi nnaari min burdatin hallaha xadiiska bukhaariga sidii loo lahaa hebel mid goobtii jihaadka lagu dilay nebiga la jirkiisa isagoo ku sugan la dilay oo gaaladii ay dileen ayaa waxaa la yidhi fulaan shahiid markaasaa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam kalla daa inuu shahiid yahay inii ra'aytu fi nnaar naarta isagoo ku sugan baan arkay oo muxuu naarta ugu sugnaa ma munaafiq buu ahaa mise riya iyo istus buu uga jeeday maya labada midna lama sheegin maxaa naarta loogu arkay oo nebigu ugu arkay naarta isagoo ku sugan min burdatin hallaha ay min ajli burdatin hallaha yacni mare macawisa uu ka dhabiyey ama ka siibay khaniimadii oo aan weli qaybtii ku dareerin taa aawadeed ayuu naarta ku gelayaa hadday jirto markaysaga munaafaqnimo iyo istusnimo iyo ashyaadaasi hadday jirto iyadaa markaa la kaanat awlaa bidikri sheegista iyadaa uga awlaysnayd mar haddaanu nebigu taa sheegine tanuun sheegay waxay caddaynaysaa sababtu inay tan tahay waayo sabab ka weyni meesha inay taallo oo sababtay naarta u sababtay oo nebigu taa uu qariyo tii ka yarayd uu sheegaa dee ma suuragala ah? waayo nebigu cilladiiyo sababta muxuu ka dhigay min burdatin hallahaa mintu waa ay min ajli burdatin hallahaa yacni taa aawadeed ayuu naarta ku galay oo naarta ugu arkay saasaa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam bukhaari xadiidkaa waa keenaya fii saxiixihi waxaanu u baabaystay baabun laa yuqaalu fulaanu shahiid qaab buu bukhaari oo laa yuqaalu fulaanu shahiid lama yidhahdo hebel baa shahiida yani daahirkiisa iyadoo la eegaayo waa shahiid yani layskama odhanaayo waayo shahiidku waxay ka dhigan tahay ahlu janne ya axkaamtii shahaadada ha lagu dareeriyo laakiin waa shahiid yani in laan iska odhan oo nebigu shahaadadiibu xataa u diiday markay dhaheen fulaan shahiid hadda wax kale kumay darin markaasuu kalla inii ra'aytuhu fi nnaari min burdatin ghallaha markaa shahaadadii xataa waa u diiday shahaadadii waxaa ka fasahaadinaysa waxa uu sameeyey ayay ka fasahaadinaysa sawaabkii shahaadadana yani marka aanu ku helin waayahay bal axaadiista laqbayno xadiidka kun iyo saddex boqol iyo koob iyo lixdan dabcdaha qaarkoodna waa kun iyo saddex boqol iyo labiyo toddobaatan can abi hurayrata radia allahu canhu qaala qaala rasuul sala allahu aleyh wasalam ashuhadaau hamsa rasuulku sala allahu aleyh wasalam waxa uu yidhi shuhaadadu waa shan yani waa shan nooc almaطcuun wاlmabtuun wاlghariiq wsaaxibu اlhadmi wالshahiidu fi sabiili اllah almaطcuunu mid waa kii daacuunka u dhintay wاlmabtuunu waa kii calool xanuunka u dhintay wاlghariiqu waa kii qarqoomay oo biyo ku qarqoomo ku dhintay wasaaxibu اlhadmi waa kii guriga ku soo dumay waxbaa ku soo dumoo ku soo dhacay saasuu ku dhintay sida guri oo kale wاshahiidu fi sabiili اllah iyo shahiidka jihaadka marka waxa weeye isagana marka lagu dilo muttafaqun calayhi bukhaari iyo muslim baa isku waafaqay xadiiskanna wuxuu tilmaamayaa shan nooc buu sheegaya shan nooc ayuu sheegaya wuxuu tilmaamayaa xanuunnadan cidda u dhimataa ama daacuunka ha ahaato ama calool xanuunka ha ahaato inay shuhado noqonayaan waa hadday sabraan oo ixtisaabaan waa ajar niyeystaan waa ajar ay niyeystaan daacuunka iyo calool xanuunku waa kala duwan yihin yacni waxa weeye calool xanuunkuna waa nooc daacuunkuna waa nooc kale daacuunku markaysaga waa noocyo filan oo ka soo baxaya qofka oo markaysaga si deg dega uu dhimanayo marka kay hadda dadku u yaqaaniin daacuun daacuun ma aha calolxanuunka iyo markaysa markaa shubanka dadka u dhintaa hadda daacuun baa meesha ka dilaacaa la yidhahdaa macnal caam bay iska qabteen laakiin macnaha khaaskee uu daacuunku leeyahay waa nooc gaara markaysaga weeye tarab tarab baanu dadka u laayaa waa qudatun ka qudati lbaciir waa kii xadiidku sheegaya marka waxa weye wakhti yar oo kooban baanu markaysa marka wax ku dilaa ayuu wax ku dilaa marka kii daacuunka u dhinta iyo kii calool u dhinta iyo kii waxa weeye markaa qarqoomay iyo kii waxa weeye markaa wax ku dumeen intuba markaa fadli shuhaado iyo sawaab shuhaado yeelanaya laakiin adduunyada shahiid maaha axkaamtii shahiidkuna ku dareeri mayso laakiin aakhira sawaabka shuhaadada la siinayaa hadduu marka muumin yahay aakhira ayaa la siinayaa yani sawaabkii shuhaadada ka kale waa ashahiidu fii sabiili illah xadiidka kun iyo saddex boqol iyo labiyo lixdan dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo saddex boqol iyo saddex iyo toddobaatan wa canhu muslim wuxuu ka soo wariyey abu hurayra qaala inuu yihi qaala rasul ulahi sala allahu aleyh wasalam rasuulka ilahi wuxuu yidhi maa tacuduuna shuhada'a fiikum maxaa ku tirisaan shuhadada idinka dhexdiinna intee nooc baa shuhado ku tirisaan qaaluu yaa rasuula allah waxay yidhahdeen rasuulka ilaahayow man qutila fii sabiili illahi fahuwa shahiid ku kastoo la dilo oo ilaahay waddadiisa jihaadkaa lagu dilo fahuwa shahiid shahiid weeye qaala wuxuu idhi nabigu calayhi asalaatu wasalaam ina shuhadaaa ummatii idan laqaliil shuhadada ummadaydu markaaba waa yar tahay haddii markaa kii jihaadka lagu dila oo keligii uu yahay shahiid shuhadada ummadaydu markaaba waxay noqonaysaa mid yar qaaluu waxay yidhahdeen faman yaa rasuula allah yaa haddaa shuhada'a rasuulka ilaahayow qaala wuxuu uhi nabigu calayhi salaatu wasalaam man qutila fii sabiili illahi fahuwa shahiid ku kastoo la dilo fii sabiili illahi ilahay waddadiisa lagu dilaa oo jihaadkii lagu dilaa fahuwa shahiidun shahiid waman maata ku kastoo dhinta fii sabiili illahi ilahay waddadiisoo jihaadkaa ku dhinta fahuwa shahiidun shahiid wey isagoo muraabitu dhintay isagoo farantii joogu dhintay isagoo marka waxa jihaadkii ku sugan buu dhintay laakiin cidima dilin geeridii baa la kulantay isaguna shahiid wey muraabit isagoo ah farantii gaalada markiisaa yacni layska eegaayey jooga oo heegan markaa jihaadkii u ah ayuu dhintay yacni shahiid weeya jihaadkii isagoo ku dhex jiruu dhintay shahiid weeye wahaakada waman ku kastoo dhinta fi aacuuni aacuun ku dhinta fahuwa shahiid shahiid wey waman maata fi lbatni kii caloosha markaysa markaa u dhintaana yani calool xanuun isaguna shahiid wey ama kansar ha kaga dhaco ama xanuun kale markaysa ha kaga sugnaado waalghariiqu shahiid kii qarqooma ee biyo uu ku qarqoomay ama bad ama berked ama ceel wuxuu ku qarqoomay biyo uu ku qarqoomay ku dhintaana isaguna waa shahiid oo fadli shuhaadadu heliyey iyo sawaabka shuhaadada ayuu heliyey marka waxaa ku jira ashyaadan qaar xanuunna u dhimanaya xanuunadiina wax ka mida la sheegay xanuunadaa la sheegayna kuwa la noocaahina waxay noqonayaan iyaguna in la mid yihiin xanuunada qaarna waa ka daran yihiin qaarna waa ka sii hooseeyaan marka xanuunada markaysaga kuwaasoo kale la nooca amaba ka sii daran cid iyagana uu ku dhaco oo ku sabra oo ixtisaabo ilaahay ajar ka niyeysta kuna sabraa iyaguna waxay helayaan sawaabkii shuhadada iyo fadligii shuhadada ayay helayaan waayo xanuun kastoo la sheegay ka kasii daranna waa cala sabiili awlaa ka la simanna wuxuu noqonayaa markaysaga laa farqa baynahumaa inaan farqi u dhaxayne oo xukunka la mid noqonay oo shareecadu laba shay oo mutamaasilayn oo isku mid a ma kala farqiso oo ma kala dudo xadiidka kun iyo saddex boqol iyo saddex iyo lixdan dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo saddex boqol iyo afar iyo toddobaatan can cabdillahi bni camr bni alcaas radia allahu canhuma qaala qaala rasuul lahi sala allahu aleyh wasalam rasuulka ilaahi wuxuu yidhi man qutila duuna maalihi fahuwa shahiid man qutila ku kastoo la dilo duuna maalihi yani xoolihiisa sokodooda bimacnaa xoolihiisa isagoo daafacaya la dilaa fahuwa shahiidun shahiid weeye muttafaqun calayhi bukhaari iyo muslim baa isku waafaqay bukhaari iyo muslim ayaa isku waafaqay marka difaaca uu qofku xoolihiisa daafacayo hadduu markaa ku dhinto yacni dawaabidii iyo shuruudihii difaacana markaysaa u ilaaliyo isaguna marka waxa weeye aanu wax markaa madlama iyo tacadiya aanu markaysaga la imanin wuxuu noqonayaa marka fadligii shuhadada iyo sawaabkii shuhadada inuu helayo laakiin adduunyaduu shahiid yahay maaha axkaamtii shuhadada ma yeelanayo fi dunya waa la maydhayaa waa lagu tukanayaa laakiin aakhira sawaabkii shuhadada uu helayo sawaabkii shuhadada ayuu helaya xadiiskan kalena waa la macno aan ku darno xadiiska kun iyo saddex boqol iyo afar iyo lixdan dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo saddex boqol iyo shan iyo toddobaatan wa can abi lacwari saciid bni zayd bni camr bni nufayl saciid ibni zayd zaydna inuu camar yahay camarna inuu nufayl yahay axad alcasharati almashhuudi lahum biljanna yacni marka axad alcasharati tobankii ka mid ahaa tobankaasoo almashhuudi lahum biljanna looga markhaati kacay inay janno ku sugan yihiin ka mid ahaa radia allaahu canhum saciid ibnu zayd waa tobanka jannada loogu bushaaray uu ka mid ahaa waxaanu la qaraabo ahaa cumar nufayl bay isugu iman jireen aabbihii cumar bnu lkhadaab baa waxay ahaayeen ilmaadee marka adeer in adeer baa cumar u ahaa ina khataabna waa qabay isagoo marka waxa weeye tobankii jannada loogu bushaareeyey ka mid a haddana cumar wuu ka reebay asxaabu shuura oo markii waxa weeye cumar ninkii gaalkaha uu dilay oo uu xaqiiqsaday inuu marka waxa weeye hadda nabarkan aanu ka kacayn markuu sidaa xaqiiqsaday wuxuu markaa doonay si arrinka ummadda aanu u kala yaacin ciddii marka waxa weeye casharatu lmubashariin biljanna ka noolayd ayuu talada ku wareejiyey oo wuxuu yidhi haddaan cid khaliifo ka dhigo cid iga khayr badan baa khaliifo ka dhigtay oo abubakar haddaan ka tago anoo aan cid cayiminna cid iga khayr badan ayaa waxa weeye markaa ka tagtay oo waa nebiga calayhi salaatu wasalaam dabeed wuxuu doonay labada mid udhaxaysa siuu marka waxa yani fasaadka loo baajiyo yacni lix ka mida casharatu lmubashiriin biljanna ayuu marka wuxuu yidhi taladu idinka idin dhex taallaa idinkaa ka tashanaya yacni lixdaasoo uu nebigu dhintay isagoo ka raalli ah saciid ibnu zayd oo la mida wuu ka reebay qaraabada uu leeyahay daraaddeed isagoo nimankaa la mid ahaa wuu ka reebay yacni toddobadaasaana markaa ka noolaa alcasharatu almubashariin biljanna marka lixdii kale ayuu arrinku yidhi idinku idindhex yaallaa ku kastoo a isla garataanna ehel buu u yahay casilaadaan berigii casilay markaa sacadna waxa weeye dacfi kama ahayn ee waxa weeye haddii loo dhiibo ehel buu marka arrinkaa u yahay waa ka soo bixi karaa intiina kale kii markaa waxa weeye loo dhiibaa yani ilahay ha kaalmaysto yani si aan loogu naqdin markaa sacad waa la casilay oo markaysaga isagu dee arrinkan xilkan oo kale kama bixi karo ayuu saa u yidhi zayd ibnu camrin yani saxaabi ma aha laakiin muumin buu ahaa muwaxid ah oo ahlu tawxiida buu ahaa nebiguna wuxuu sheegay calayhi salaatu wasalaam in la soo saarayo aakhiro isagoo keligii ummad ah waxa weeye diintii ibraahim buu haystay nebiga calayhi salaatu wasalaam waa kulmeen yani ma soo gaadhin isagu marka waxa weeye bicsada nebiga sala allahu alayh wasallam ma soo gaadhin qubayl albicsa intaan nebiga la soo dirin ayuu markaa geeriyooday oo dhintay waxaan odhan jiray markaysaa markaa qabaa'ishan carbeed cid diinkii ibraahim haysata aniguun baa jira saasaa buu nebiga ku yidhi calayhi salaatu wasalaam waanu caddaysan jiray tawxiidkii waxay gaaladu gowracaanna ma cuni jirin nebiguna wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam yuxsharu ummatan waxda keligii isagoo ummada la soo saaraya xadiiskaana sheekh albaani waa quweynaya yuxsharu ummatan waxdah waa zayd bn camr bn nufayl waa saciid abihi saciid abihi qaala samictu rasuula اllahi salى اllahu aleyh wasalam yaquul saciid ibnu zayd waxau yidhi waxaan maqlay rasuulka ilaahi sala allahu aleyh wasalam yaquulu xaalu odhanaayo man qutila duuna maalihi fahuwa shahiid ku kastoo la dilo maalkiisa sokadiisa bimacnaa isagoo maalkiisa daafacaya fahuwa shahiidun shahiid weeye waman qutila duuna damih ku kastoo la dilo dhiiggiisa sokadiisa la dilaana bimacnaa naftiisa isagoo daafacaya la dilaana fahuwa shahiidun shahiid weeye waman qutila ku kastoo la dila duuna diinihi diinkiisa sokadiisa isagoo diinkiisa daafacayana fahuwa shahiidu shahiid weeye waman qutila duuna ahlih ku kastoo la dilo ehelkiisa sokadiisa la dila oo reerkiisa markiisa markaa daafacayo iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa isagoo daafacaya la dilaana fahuwa shahiidun shahiid weeye rawahu abu daawuuda watirmidiyu waxaa soo wariyey abu daawuud iyo tirmidi wa xadiisun xasanun saxiix marka xadiiskanna wuxuu tilmaamayaa waa kuwii sawaabka shuhadada helayay baa looga jeedaa oo duuna maalihi duuna damihi duuna ahlihi ya dadku waxa weeye aad iyo aad waxay u cuskadaan soomaalidu markaysaga maalin walba yani markaysa marka ay aad u deliishadaan yani naftaa la daafacaya maalkaa la daafacaya dagaalada qabaaisha maalin walba qolo markaysa marka ayaa yani markaa doonta xadiiskan oo kale inay cuskato ay tidhaahdo markaysa marka waxaan jihaad baanu ku jiraa iyo yani waxa weeye markaa naftaanu daafacaynaa iyo maal baanu daafacaynaa iyo qabyaalada dagaalkii lagu dagaalamayey baa la doonaa delle in looga raadiyo tanoo kale laakiin tanoo kale dee dello u noqon mayso dello uma noqonayso dawaabiday culammadu sheegeen ay tilmaameen saa'il marka layska daafacayo waxay leedahay dawaabit bay leedahay addafcu bilashali falashal waxba wuxuu ka sahlanya in lagu daafaco ya yacani tacadina aan la samayn yacni aan la eryen aan la hujuumin aan la weerarin bal hadda umka shaafici markaysaa u noqo waxa uu dawaabid sheegaayo dawaabid ashyaada uu sheegayo dawaabid buu sheegaya yani sida markaa uu tilmaamayo tafaasiisha uu sheegayo markuu masalada ka warramayo aad buu ugu dheeraanaya masaa'il badan oo noocaa ku saabsan buu markaa tilmaamaya marka dagaalada qabaaisha daliil uma noqonayso yacni qabyaaladii iyadoo loo dagaalamayo in la yidhaahdo tanaa iigu daliila oo markaysaga xujo laga dhigto xadiidka man qutila duuna maalihi fahuwa shahiid ama man qutila duuna damihi fahuwa shahiid qabyaaladdu waxa weye waa shay marka xaaraana in loo dagaalamo oo shareecadada kuma bannaano laguma bannayn ya alxuruub alcasabiya dagaalada qabaaishu ama qabyaalada loo dagaalamaya waa mid xaaraan aan bannaanayn oo danuubta kabaa'irtaa ah ka mid ah axaadiis baa nebigu ku diiday calayhi salaatu wasalaam oo ku sheegay yani waciidka ku sugan una dayriyey cidda samaynaysa una dayriyey cidda samaynaysa uuna sheegay ida tawaajaha almuslimaani bisayfayhima faalqaatilu walmaqtuulu fi nnaar labada muslim hadday labadooda seefood iskala hor yimaadaan ka wax dila iyo ka dilaa labaduba naartay gelayaan ayaa nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam hadda midna waxbuu dilay midna waxba ma diline yani laakiin inuu diluu doonayey ya markaasaa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam labaduba naartay gelayaan markaasay nebiga ku yidhahdeen calayhi salaatu wasalaam hada alqaatilu fama baalu lmaqtuul dee kan qaatilka ahi waa kii wax dilay isaga oo bimacnaa garanaya sababta uu naarta ku galay famaa baalu lmaqtuul kan la dilay xaalkiisu muxuu yahay madluum inuu yahuudda u muuqdaa soo ma isagii baa laga dhameeyo la dilay qaala inahu kaana xariisan calaa qatli saaxibih nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku dadaalayey inuu markaa saaxiibkii dilo riwaayada kale bukhaarigu maxay sheegaysaa inahu araada qatla saaxibih wuxuu doonaayey saaxiibkii inuu diluu doonayey wayna u suuro gelinay inuu diluu doonayey doonista uu doonaayey inuu dilo iyo isku dayga uu isku dayaayey isagaan waxba dilin ayaa haddana uu nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam inuu ahlu marka waxa weeye weerar markaysaa inuu weeraraa mid u bannaan markaysa waxa ma aha isagoo markaa marka naftan ka daafacaya ehelkan ka daafacaya yacni haa cidda soo weerartay hadday tahay gaalo ay tahay laakiin muslim iyadoo uu soo weeraray muslimiinta markaysa marka ay soo weerareen cid muslim ahi ay soo weerareen naftiisaabuugu yimi dilkiisuu doonayey yani waxa weye iraadadaa keliya ma bannaynaysa buu odhanaya shaafici hadda maarata waana inuu markaa siday yani markaa ka sahlantay uu ku daafacaa hadduu dhaawacmo waa inaanu dhaawac tirin hadduu cararo waa inaanu eriyen hadduu markaysa marka waa yani dagaalkii gabo waa inu markaysa marka aanu wax dambe u geysan hadduu markaysa marka waa yani markaa dagaalami waayo oo dagaalkii iska daayo ka baxo waa inaanu waxba yeelin laakiin hadday noqoto marka waxa weeye in marka qolo waliba qolada kale ay doonayso markaysa marka inay sida xuruubta markaa qabaaisha ku saabsan qabyaaladda yani marka noocaasoo kale hadday ay tahay oo qolo waliba qolada kale ay doonayso marka inay gumayso inay markaysa markaa layso inay markaysaa marka waxaan yani la ciifiso xaalka noocaasa waxay noqonaysaa dembiga inay ku wada jiraan bay noqonaysaa si kastaba ha dembi bataan laakiin dembiga inay ku wada jiraan ayay markaa noqonaysaa marka calaa kulli xaal dawaabidda markaysa marka ay leedahay waa in marka waxaan yani ka la eegaa oo bal kutubta culamada kaga warrameen ha loo noqdo kitaabka um ashaafici mawduucaas markaa si fiican ayuu uga hadlayaa kutubaha kalena culamadu waa kaga hadlaan waa ku sheegaan marka xadiiskan laftiisa soo socda mawduucaasu markaa ka warramaya oo uu tilmaamaya muqaataladuu sheegaya xadiiska kun iyo saddex boqol iyo shan iyo lixdan وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم nin baa u yimi rasuulka ilahi صلى الله عليه وسلم faqاla wuxu uhi ya rasuul الlahi rasuulka ilaahayow ara'ayta in jaءa rajulu yuriidu أkhda maali waxaad ka warantaa hadduu nin ii yimaado ninkaasoo yuriidu doonaya akhda maali xoolahayga inuu qaato doonaya qaala falaa tucطihi maalak nebigu wuxuu yidhi calayhi الsalaatu wasalaam ha siinin xoolahaaga xoolahaaga ha siinin nin baa ii yimi doonaya inuu qaato maxaan yeelaa bimacna xoog inuu ku qaatuu rabaa qaala falaa tucطihi maalak xoolahaaga ha siinin qaala wuxuu yidhi ara'ayta in qaatalanii waxaad ka warranta hadduu ila diriro oo ila dagaalamo qaala wuxuu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam qaatilhu la dagaalan qaala ara'ayta in qatalanii waxaad ka warrantaa hadduu i dilo qaala fa anta shahiid wuxuu yidhi shahiid baa tahay qaala ara'ayta in qataltuhu waxaad ka warrantaa haddii aan dilo qaala huwa fi nnaar wuxuu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam naarta ayuu markaa eh, ku sugan yahay oo naartu gelayaa oo ficilkaasi waa ficlu naarta ku gelayo rawaahu muslim inuu xaqdarro markiisa markaa maalkiisa maalka u socdo oo uu sidaana marka waxa weeye doonayey eh, marka waxa weye waa arrinuu naarta ku geliyo marka waxaa loo fasaxay oo la yidhi la dagaalan ara'ayta in qaatalanii qaala qaatilhu muqaataladu waa maxay waa mufaacalo mufaacaladuna waa maxay labada darafba oo markay ka dhacayso bimacnaa intuu kula dagaalamayo la dagaalan siduu kula dagaalamayo ula dagaalan yani markiiba ma odhan nebigu faqtulhu ara'ayta in qaatalanii faqtulhu ma odhanay muxuu yidhi qaatilhu muqaataladuna waa mufaacalo marka inta dagaalku darafkiisa ka socdo adna markaysagaa la wad yani dagaalkii la wad marka wuxuu ku tegaba yani in la joojinayo ayaa laga qaadanaya laakiin hadduu markaysa markaa hawshii dagaalka gabo ama ka cararo ama uu dhaawacmo oo xaalaanu markaa ku dagaalamayn markaysa markaa uu gaadho wixii dambe lagu dhuftaa waxay noqonaysaa tacadi bay markaysa waxay noqonaysa tacadi bay noqonaysa mana odhan marka waxa weeye markii hore xoolahagaasi ina u diidun baa la yidhi lama odhan markiiba hadduu xoolahaaga doonayo faqtulhu dil oo iraadada uu doonaayo xoolahaaga bannaysayba dhiiggiisa lama odhan ee maxaa la marka hore u diid waxaa laga qaadanaya mudaafacaday culammadu sheegayaan addafcu bilashali falashal ayaa laga qaadanaya taas ayaa marka laga qaadanaya oo laga daliishanaya marka asalka waayo qofka muslimka dhiiggiisu macsuum buu ahaa marka qadarka yani dafcigaee lagu samaynaayo bes uunbaa markaysa waxa bannaynaysa calaa kulli xaal dagaalada markaa qabyaalada loo dagaalamayo miday deliil u tahay axaadiistani ma aha miday markaa jihaad markaa tahayna ma aha jihaadkuna muslimka dhexdiisa kama dhaco jihaadku wuxuu ku saabsan yahay gaalo marka lala dagaalamayo lala diriraayo oo diinka islaamka in loo gargaaro lagula dagaalamayo markaasay waxay noqonaysaa jihaad noqonaysa haddii cidda soo weerarta ee markaa ugu timi naftiisa iyo maalkiisa iyo ehelkiisa ugu timi ay tahay waxa weeye gaalo tahayna dee jihaad waa noqonaysaa shaki ma laakiin muslimiin hadday yihiin waxa weeye horarka layska daafacaa la yidhahdaa dafcu saa'il baa la yidhahdaa marka dagaalada marka waxaan yacni ku saabsan yacni marka qabyaaladda loo dagaalamayo iyo casabiyadda yacni iyadu waa mid xaaraanaan bannaanayn yani markaa ka wax dila iyo kala dila mid waliba naartuu ku gelaya mid waliba naartuu gelaya labada saf ciddii ku jirtaa yani waxay noqonaysaa dembiga inay wada xambaaranayaan imaamu shaafici wuxuu ka reebay nin labada safba ka baxay kitaabka umku ku qoraya nin labada safba ka baxay oo meel gaara uga baxay dagaalka qabyaaladda oo dabeedna isaga halkiisa lagu doontay dabeedna sidii isu daafacaya sharciga isagoo raacaya kaasi isagu fadligiisuu leeyihi dagaalkaa markaysaga fitnada ah ee qabyaaladda ana ee markaysa markaa dembiga ana isagu kuma jiro gaar buu uga baxay dabeedna markaa waa la raadsaday isagoo gaar uga baxay laakiin sawaadkii iyo markaysaga isagoo ku jira oo ku dhex dagaalamaya oo safkii ka mida oo safkiina wax walba markay isugu jiraan oo wax walba ay samaynayaan yacni waxa weeye xaalka noocaas ah waxay noqonayaan iyagu inay isku xukum yihiin ayay markaa noqonayaan Ah, masaladaas waa masalo kale weeyaan oo waktiga fitanka culammadu waxaa jirta axaadiis kalaa jirta oo tilmaamaysa qofku naftiisa xataa inuu daaficina ay ka fiican tahay inuu daafico oo xadiiskii tilmaamayey waxa weeye fakunka khayr bnay aadam labada ilmo aadam kii khayrka badnaayoo kale noqo ama fakun cabdallaahi almaqtuul walaa takun cabdallaahi alqaatil yacani waxa weeyaan haddii muslimiinta dhexdooda islaynayaan addoonka ilaahay la dila noqo addoonka ilaahay wax dilaha noqonin waxa weeye ta noocaasa wakhtiga fitanka inaan nafta laga daaficin yacni axaadiista qaarkood baa saas sheegaysa waana xadiiskii uu ku camalfalaayey yacni marka cuhmaan ibnu cafaan cuhmaan ibnu cafaan naftiisaa loogu yimi laakiin fitna inay ka dhalanayso arkay saas aawadeed ismana daaficin yacni markaa inay dadku daafacaanna uma ogolaan inay daafacaanna uma ogolaan oo waxa weeye markaa tan ku saabsan muslim nafta in laga daafaca waajib ma aha waa gaayatu maa fi lamri inay jaa'is noqoto yani markaa haayadu waa caynkaas weeye mid waajiba markaysa waxaa ma aha mid maxmuud oo la ammaanayna ma aha waa jawaas arrin ku saabsan laakiin wakhtigay fitan noqoto culammada waxay yidhahdaan ama waa mustaxab ama waaba waajib bay culammada qaarkood yidhaahdeen inaan marka waxa markaa xaaladda noocaasa aan marka waxaway difaaci xataa aan la gelin kollay mustaxab inay tahay bay culamada qaarkood ay maraan yani marka saasay maraan oo ruqsadii markaa kama gumanaysa bay ma aha marka ka daaface wuxuu amray waxa weeye fakun ka khayr ibnay aadam labadii ilma aadam khayrka badnaayoo kala noqo ama fakun cabdallaahi almaqtuul walaa takun cabdallaahi alqaatil addoonka ilaahay la dila noqo addoonka ilaahay wax dilaha noqonin labada ilma aadamna qisadooda waata laynoogu sheegay suuratulmaa'ida laynoogu sheegay oo markaysa markaa qoo naftiisii muu daaficin markuu doonay walaalkii inuu dilo innii uriidu an tabuu'a biismi wa ismika fatakuuna min asxaabi innaar waxaan doonayaa dembigayga dembigaagaba ah inaad la laabato oo yacni marka asxaabunaarka aad ka mid noqoto weliba isagaa xoog badnaa bay yidhaahdeen markaa dabeedna isagoo sabra ayuu sidaa ku dilay oo markaysa markaa kaa doortay waana sidii cumaan ibnu cafaan uu sameeyey oo cumaan ibnu cafaan nimankii khawaarijta ahaa ee ahlu ahaa baa soo weeraray gurigiis bay isweer kaga qabteen isma daaficin muslimiintii doonay inay daafacaanna waa u diido wuxuui waxba hay daaficina waxba hay daaficina ayuu marka uu yidhi waxaan doonayaa sababtayda markaysa markaa dhigi kale inaan u daadin ayaan markaysa waxaa rabaa yani wuxuu ku camalfalayey fakun ka khayri bnay aadam addoommihiisiiyo fara badnaa ila taajir buu ahaan jiraye waa kii man jahaza jaysh alcusra yani waxa weeye ciidan dhan buu diyaariyey qaswadii marka waa tabuuk yani xoolaha u bixiyey kaala arag marka waxaweye taajir buu ahaa dabeed marka waxa weeye addoommihiisiyo fara badanoo dhowr boqol ah ayaa waxay dooneen inay daafacaan hubkay gurteen markaasuu wuxu uhi man alqaa silaaxahu fahuwa xurun kii hubkiisa markaas iyaguna hubka daadiyeen muslimiintii kalea doonay inay daafacaan dabeedna wuxuu markii cali bn abi aalib ui maxay u daafici weydeen cumaan ibnu cafaan wuxu uhi isagaa noo diidey oo waxau hi man salla sayfahu falaysa minii kii seeftiisa siibaa dayruu iga yaho igama mid aha ya oo taacadiisuna dee waxa imaamkii ah waa la ateecayey sidiiba iyaguna ku daafici waayeen abu hurayra hubkiisii sitaa markaysaa u tegey way u sii daayeen guduhu u gala markaasuu dabeed markaa ku yidhi abu hurayra maxaad rabtaa markaasuu maanta taaba darbu waxa wanaagsanaaday garaac baa maanta wanaagsanaaday bimacnaa in layla kaala dilaan doonaya oo bimacnaa waxa weeye inuu daaficu doonayy markaasuu wuxu uhi waxaad doonaysaa inaad marka waxa yani naftaada iyo dadkao dhanba inaad laysa rabtaa markaasuu yidhi maya markaasuu yidhi haddaba marka waxa weeye orda gurigaaga qabo waxba markiisa aniga hay daaficin halkiisi isagoo qur-aanka iskaga akhrisanaya loogu yimi halkii baa lagu dilay halkii ayaa lagu dilay marka waxa weeye arrinka ku saabsan waxa weeye culamada qaar waxaabay qabaan hadday wakhtigu wakhtu fitan yahay xataa naftiiyo maalka in la daafacaa in marka waxa weeyaan marka aynay munaasib ahayn ya ay markaa leeyihiin yani bacdigood yani fitanka fogaansho laga fogaanayo daraaddeed xataa markaa inaan laga daaficin weeye istislaam lala yimaado ee wakhtiga aynay fitnada ahayn ayaa difaacan marka u taalla axaadiistan tilmaamaysa man qutila duuna damihi duuna maalihi markaasay ku saabsan tahay ya yani markaas ayay ku saabsan tahay bay ahlucilmiga qaarkood qabaan culamada qaarkoodna waxay ka dhigayaan hadduu dawaabidii un ruuxu raaco midna inay mustaxab tahay oo ah inaanu markaa nafta daaficin oo muslim ka daaficin yani markaa midna ay tahay yani markaa jaa'is ay tahay sidaas yada ah ayay markaysa waa markaa ku tegayaan kollayba marka waa haddii yani duuna ahlihina loogama jeedo yani reer guud iyo qabiil marka lagama tilmaamaaye ehelkiisa waxaa laga tilmaamaya dee xaaskiisa iyo waxa la midkaabaa laga tilmaamaya taas yadaabaa markaa looga jeedaa baabka laba boqol iyo lix iyo soddon baabu fadli lcitqi xorayntu fadligay leedahay ayay u baab tahay cataqa yactiqu citqan waa laasim oo waa xorowga la xoroobo cataqa waa xoroobay yactiqu waa xoroobaya citqan xorow buu xoroobaya iyaday laasim tahay ayaa haddana culammadu waxay ula mucaamileen bacdu ahlicilmi inay citqi intay itlaaqaan u jeedaan ictaaqa yacnii tan noocaasi waa dhacdaa bale waa ku timi iyadoo lagu isticmaalayo ama ashcaaraha qaarkood ama aasaarta qaar sidaa ugu timi cataqtuha yacni waxaa weeye lafdiga noocaasoo kale ah sidii wax mutacaddi oo kale loola macaamilaayo waxaa ka mid a ah shicru soo naqliyo xaafid ibnu xajar uu ku tilmaamaayo waalidkii inuu tiriyey oo uu leeyahay waxa weeye acdaada sujuudda ilaahayow adiga ayaa cataqtaha xoreeyey marka inta kalena waxa weeyaan maadaama xubnihii aan ka sujuudaayey inaad markaa naarto cadaabto aad ka xoraysay dee cidqiguna siraayuu sameeyaa inta kalena xoraynta ku dar laba baydoo caynkaasoo waalidkii ka soo naqliyaa ka mid a cataqtaha waxaa ka mid a asarka isaguna ku yimi saxiixulbukhaariga oo uu odhanaayo curwa uu ka warramayo riyo ka warramaayo bicataaqatiis weyba biictaaqii ma calaa kulli xaal baabkan waxaa muraadka looga jeedaa baabu fadli icitqi ay alictaaq xoraynta cid la xoreeya fadligu leeyahy uu u baab yahay qaala allahu tacaala allah waxa uu yidhi falaqtaxama alcaqaba falaqtaxama yacnii ma gelin oo iskuma cidhiidhiyin ama iskuma canqabin alcaqaba yacnii jiirta ama waddada buurta ku taalla ayaa caqaba la yidhahdaa yacni ka gudubka uu ka gudbaayo nafta kuma kellifinoo iskuma cidhiidhinoo iskuma canqabin waxaa laga soo qaadayaa camalka saalixa ah inuu nafta ku adeg yahay marka inay u baahan tahay nooc markaa takallufa nafta in markaa lagu xambaaro si camalkii wanaagsanaa loola yimaado taasaa laga tilmaamaya yacnii kaale waxa weeyaan xoolo badan baan ku bixiyey markaa nebi maxamed sala allahu aleyh wasalam colaaddiisa iyo la dagaalankiisa yacni wax wanaaga ma samayn caqabadiina marka waxaa kama gudbin oo kama tallaabin naftii kuma kallifin marka waxaa weeye camallada markaa ee khayrku ku jiro inuu la yimaado wamaa adraaka malcaqaba maxaa ku garansiiye ku ogeysiiye malcaqaba maxay tahay caqabadu fakku raqaba qoor in la xoreeyo weeye yacnii gudubka caqabada laga gudbayaa waa qoor xorayn waa in qoor la furto maxaa laga furanayaa waxaa laga furanayaa markaa addoonnimadii ayaa laga soo saarayaa oo xor baa laga yeelaya iyo camallada kale lagu sii daray marka waxaa laga qaadanayaa camallada lagaga gudbaayo karinta adag lagaga gudbayo ama mashaqadiiyo dhibtu ku sugan tahay ee in lala yimaado ay tahay ee lagu badbaadayo waxaa ka mid ah addoommaha in la xoreeyaa ka mid a ah. cid addoon ah la xoreeyo lab ha noqdo ama dhidig ha noqdo xadiiska kun iyo saddex boqol iyo lix iyo lixdan dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo saddex boqol iyo toddobiyo toddobaatan wa can abi hurayrata radia allahu canhu qaala qaala lii rasuulu llaahi sala allahu aleyh wasalam man actaqa raqabatan muslimatan waa taa hamsadii tacdiyada la geliyey man actaqa ku kastoo xoreeya raqabatan qoor muslimatan muslimad ah actaqa allaahu bikulli cudwin minhu cudwan min annaar actaqa allaahu ilaahay waa xoreeyaa bikulli cudwin minhu xubin kasta oo ka mida shakhsigaa ka mida biictibaari shakhsi ugu celi sababtiisa wuxuu ku xoreeyaa ama beddelkiisa wuxuu xoreeyaa cudwan minhu min annaar cudwan xubin buu xoreeyaa minhu ay min almuctiq ka xoreeye ka mida wuxuu ka xoreeyaa min annaari naartuu ka xoreeyaa xataa farjahu bifarjih yacni xataa actaqa farjahu bifarjih ilaa xubintiisa taranka ah uu ka xoraynaayo ruuxa xoreeyey xubintiisa taranka ah oo naarta ka xoraynayo bifarjihi bedelka marka waxa weeye addoonkan ama shakhsigan addoonka ahaa ee xoraynta la xoreeyey sababtiisa uu kaga xoraynayo ama bedelkiisa uu kaga xoraynayo ay beddela farji ama bisababi cidqi farji macnuhu dhacay ba'da saabiya ama waxa weeye bedeliy labadu waa ku bannaan yihin muttafaqun calayhi waa la isku waafaqsan yahay bukhaari iyo muslim baa isku waafaqay labaduba soo wariyey xadiiskan waxaa laga qaadanayaa fadliga ay leedahay xoraynta addoommaha la xoreeyaa fadliga ay leedahu xadiiska laga qaadanaya raqaba la itlaaqay waxaana loo jeedaa shakhsiga oo dhan wa min baabi itlaaqi iljuz'i wa iraadati alkulli shayga jus ka mida ama qayb ka mida la sheegayaa kulligii baana loo jeedaa shakhsigaoo dhan baa laga tilmaamaya waxaa lagu qayday inay muslimo tahay oo xoraynta la xoraynaayo fadliga weyni wuxuu ku sugan yahay muslimadu inay tahay marka horeba addoonnimadu maxay ku timaadaa waxa u asila u khaaliba inay ku timaaddo yacni markaa gaalnimadu inay saabto siyaalo kale waa ku soo gashaayoo hadiyad iyo si la mida markaysa inay ku timaaddo waa dhacdaa haddii aan marka wax kale laga ogaynna markaysa in waxba la baadhaa marka waxa ma saara hadduu markaa addoonun ahaa gacmuhu markaysa marka isu dhiidhiibeen oo markaysaa khilaafkeedana aan la maqal oo intaasoo qof markiisa marka waxan ay kala iibsadeen ama marka u kala gudbay wax kaleoo khilaafsan in markaa dulmi marka hore ku dhacday wax la midana aan la maqal waxa weeye waxba lama baadho maa qaaba canna laa nas'al marka hadiyad iyo wax la mida waa ku iman karta oo nebiga calayhi salaatu wasalaam miqawqis ayaa u soo hadiyeeyey maariya mu odhansay markaa maariya markii hore kugu soo gashay maa sa'al weydiin taa ma weydiye marka waxa weeye innaga markaa islaamka ibtidaa'an markaa addoonsiga qof xora lama addoonsan karo allaahuma ilaa tariiqaasun inuu ku yimaado mooyaane gaaladii muslimiinta la dagaalamaysay ciddii la qabto waa la addoonsan karaa waana arrin jaa'isa laazim maaha laazim maaha ilaaba ilaa in la addoonsada marka tacriifkiisa marka la tacriifinaayo waa cajzun xukmiyun yaquumu bilinsaani sababuhu lkufru waa cajzi xukmi ah oo qofka ku qumaaya oo sababtiisu ay gaalnimo tahay cajzun xukmiyun yaquumu bilinsaani sababuhu lkufru ariiqaa keliya laga baaqi yeela wax naadira iska noqonayaan hadyadan iyo ashyaadan iyo waxyaalahaas marka waxaweye dariiqa la baaqi yeelay waa ariiqaas weeye waxaa la farabadiyey waddooyinka looga baxo ilaa dunuubtii kafaarada looga dhigay dembiye badan hadday tahay kafaarat alyamiin hadday tahay kafaarat alqatli hadday tahay kafaarat aldihaar hadday tahay kafaarat alwiqaac yacni dunuubtii baa waxaa looga dhigay kafaaraat dembi daadin maxaa ah in markaa la xoreeyo yacni marka ayaa ah bal waxa loo geysto dembi daadin waxa ka ah addoonkii baaba la dulmiyo si aada loo garaaca ama la dulmiye kafaaro waxaa noqonaysa in la xoreeyo low lam tafcala lafaxatka annaar xadiiska abi mascuud albadri waa kii sheegaya si cadhaley addoonkii u garaaca intuu u cadhooday markaasaa addoonkii baa wuxuu arkay nebiga calayhi salaatu wasalaam markaasuu wuxuu yidhi acuudu birasuuliillaah rasuulka ilaahay baan magan gala markaasaa nebigu ku yidhi sala allahu aleyh wasalam allah waa kaaga awood badan yahay bimacnaa sidaad u awooddo abuumascuudow inaad ciqaabto addoonkan si ka badan baa allaah ku awoodaa inuu ku ciqaabo ya waxa weeye waa tarhiib waa cabsigelin waa wacdi markaasuu huwa xurun liwajhi illaah ilaahay wejigiisu xor u yahay markaasaa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam low lam tafcal lalafaxatka annaar haddaanaad sidaa yeeli lahayd naar baa ku gubi lahayd xadiis kaloo caami waa soo arooray addoon kasta oo lagu tacadiyo tacaddi loo geysto ama dhibaato loo geysto ama xubin laga gooyo waxa u kafaaraa in la xoreeyo xadiis kaloo caam ah ayaa saa sheegaya si caamaa loo tarkiibiyo laynoo jeclaysiiyey xoraynta addoommaha la xoraynaayo oo xadiiskani ka mid yahay oo laynoo sheegaayo sunna ahaan qofkii u xoreeya addoon ya in ilaahay naarta ka xoraynayo yaa kullu daalika waxay tahay waa sida marka waxa loo ballaariyey albaabada markaysa markaa addoonnimada looga baxayo loona cidhiidhiyey sida albaabka laga soo gelayo laga dhigay mid cidhiidhi a laga dhigay weliba markaasna laazim ma aha in markaa la addoonsadaa waxay ka mid tahay waxyaalaha bannaan bay ka mid tahay ee cisyaalo kalena waa la yeeli karaa haddii maslaxa ay u muuqato sidanna waa la yeeli karaa waa dariiq furan ayaa laga tilmaamaya ayaa laga tilmaamaya marka dadka islaamka ku dacaayadaynaya marka waxa weeyaan cibaadatulbashar buu qabaan oo dadku inay is addoonsadaan bay markaa qabaan wakeyta wakeyta waxyaalaha noocaasay sheegayaan wax saxa maaha yacnii qadarka la baaqi yeelay waa qadar markaysaga markaa kooban weeye qadarkaasna waa sidii aslaxa u ahayd baa loo baaqi yeelay dariiqay ku imanaysaa waxa weeye waa dagaalkii yacni waxa weeye jihaadkii gaalada lala jihaaday dee cadowgii kula dagaalamayey oo kula jihaadayey haddaad gacan ku dhigtood qabato isagiiyo tawaabicdiisiiba yaa hadday maatadiisii tahay iyo hadday isagii tahayba haddaad qabato dee waxa weeye iminka haddaad hadda sii dayso markiiba waa soo dagaalamaya haddaad dishana uga daran hadda maaragtaa in markaa la yidhaahdo waxa weeye waa la addoonsan karaa in la cafiyaana waa bannaan tahay madax furad in laga qaataa waa bannaan tahay yacnii ragga marka waxa weeye dagaalamayay in la dilaa waa bannaan tahay dumarkii carruurta marnaba dilitaankuma bannaana asaalatan markaa si maqsuuda loo dilo yacnii mid bannaan maaha haddaynay dagaalamin waxaa dhici karta dumarka qaarkood dee inay dagaalamaan oo sitaan halka caynkaas dee waa la dilaya ya yacnii laakiin maxaa loo reebay dumarkii carruurta markaysa waxaan in markaa la laayo waxaa loo reebay dee haaliban markaysa ma dagaalamaan haaliban ma dagaalamaan saas aawadeed baa nebigu sala allahu aleyh wasalam wajada fii bacdi maghaaziihi imra'atan maqtuulatan faqaala ma kaanat haadihi lituqaatil nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu markaa helay oo markaysaa markaa u arkay qof dumaroo la dilay buu ghazawaadkii qaarkood arkay markaasuu ma kaanat haadihi lituqaatil tani may ahayn markaysagaa mid dagaalamaysay ama mid doonaysay inay dagaalanto ma ahayn markaasaa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam yacni markaa u sheega markaysaga khaalidoo waxaad tidhaahdaan yacni dumarkii carruurta ha dilin axaadiis kalena waa soo aruuray nahaa rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam can qatli annisaa'i waasibyaan xadiiska saxiixaynka wuxuu nebigu reebay calayhi salaatu wasalaam dumarka iyo carruurta in la dilo oo la laayo ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam reebay saas ayuu reebay marka in yacni la yidhaahdo gacan bay galeen dabeedna addoommay noqonayaan weliba marka addoonkaasna si wanaagsan baa loola macaamilaya maaha waxaweye in la bahdilaayo la dhibaataynayo ee waxaweeye baab baa inoo soo socdo baabkan darsiga laftiisaba aynu ku geli doonno wuxuu tilmaamayaa baabu fadli lixsaani lilmamluuk ayuu tilmaamaya addoonka markaysaa in loo samafalo oo la wanaajiyo ayuu markaa tilmaamaya marka ta noocaasi waxa weeye waa qofka dantiisii weeye in la yidhaahdo qaynuun caalami ah ayaa lagu xaaraantinimeeyey addoonnimada lays addoonsanayo saas aawadee nidaam caalamiya ah haddii laga soo saaray ama laga soo saaro waa mulqan lama samayn karo ta noocaasi waxa weeye waa mid markaa sax ahayn ghariib waxaa ho la yaab leh dadka qaarkooda aad ugu xamaasadaysnaa alxukmu bimaa anzala allah aadna uga hadli jiray cidda shareecada wax khilaafsan ku xukuntana biduuni tafsiil u gaalaysiin jiray inay qaarkood yidhaahdeen oo ay qoreen nidaam caalamiya inta laga soo saarayo oo lagu mamnuucayo oo lagu joojinayo addoonsiga lagu joojinayo yacni waa lagu mucaamilayo waagaasaynay caadadu ahayd in sidan lagu mucaamilo falam yakun buddun ilaa bilmucaamalati bilmithli ya wax kale kagama fursan karayn maadaama cadowga ka soo horjeeda dadkii ay addoonsanayeen markay qabtaan iyaguna saasoo kale inay kula mucaamilaan oo iyaguna addoonsadaan kamay maarmayn dantaa ku kallifaysay tan noocaasa inay sidaa yidhaahdaan laakiin nidaam caalami ah oo mamnuucaya haddii la soo saaro wuxuu noqonayaa in markaysaga baabkaasi xidhmayo aan dib loo samayn karin tan noocaasi waa arrin qalada wey waa arrin khalad ah shareecada khilaafsan oo shay sharcigu xalaaleeyo banneeyey ya oo mashruuc ka yeelay in la yidhahda nidaam caalami ah iyo qaraar duwali ah ayaa marka waxaa mamnuucaya markaasaan dib loo samayn karin waxa weye arrinka noocaasi waa baatil waa wax sharciga khilaafsan wuxuu noqonaya wixii sharciga khilaafsanna marduud buu noqonaya shayga shareecadu markaysaga nasan ay u bannaysay ama u sharciyaysayna oo sharciga lagu sharciyeeyeyna lama ilqayn karo gaalaa sidan markaa tidhi iyo sidan baa laysla qaatay iyo sidan baa nidaam lagu soo saaray iyo heshiis iyo wax la mid ah yacni tan noocaasa mid lagu joojin karo ma aha waa mid baatil ah hadalka aynu sheegnay oo qaarkood marka yidhaahdeen waxay sheegaysaa markaysa markaa dee shareecada sidaan markaa waxa weeye aynay aqoon fiican ugu lahayn ayay taasina markaa caddaynaysaa ciddaasaa tidhi yacnii sharciga in eh, sidiisa loo raaca waajiba yani waxaa laga yaabaa in la yidhaahdo shaygani maadaama aanu laasim ahayn haddii qaraar caalamiya laga soo saaro in la joojiyo maxaa diiday in la yidhahdo lama samayn karo oo arrinkii uu noqdo marka waxa weeye shay mamnuuca oo xaaraan oo kale ah waxaa la odhanayaa kaasi waxa weeye ashyaadu way kala duwan duwantahay ashyaada qaarkood ibaaxa asliya iskaga sugan shaygu hadduu ibaaxa asliya yahay maslaxa haddii loo arko waa la qaadan karaa yacni markaa qaraar ku saabsan sidan baa la samaynaya sidan lama samayn karo oo maslaxa saa keensatay ya laakiin nasan wax la banneeyey aan ahayn shayga laakiin haddii nasan la banneeyey yacni waxa weeye cid markaa mancin kartaa ma jirto laa xukuumad walaa caalam walaa cid kale sheekhii la odhan jiray alcallaama axmed maxamed shaakir ayaa dadka qaarkood waxay ka hadleen masalada ku saabsan tacadudka dumarka inuu ninku markaa waxa guursado dumar dhowra ama mid ka badan inuu guur ku kulmiyo markaasaa dowladaha qaarkood waxay qaateen wixii gaaladu markaa waxaweye ay soo jeediyeen ama ay yidhaahdeen bay dowladaha qaarkood ay qaateen ama u iisheen markaasaa qaar waxay dooneen inay cudurdaar u raadiyaan oo yidhaahdaan joojinta la joojinayo tacadudka oo dumar markaa waxaweeye kala duwan ama dhowr dumara ninku inuu guursado in la yidhaahdo ma guursan karo xukuumad heblaayo dadka markaa dadkeedoo dhammi ma samayn karaan markaa inay tacadudkaa la yimaadaan dee markii horeba mubaax bay ahaydee shay waajiba ma ahayn yacni marka bacduunnaas baa markaa doonay dalle inay u raadiyaan oo yidhaahdaan markii horeba waxay ahayd shay mubaaxoo bannaane dee in markaa la guursado aksara min waaxida yacnii markaa qof dumara wax ka badan ninku inuu guursadaa mid waajib ku ah ma ahayn mubaax bay ahayd shaygii mubaaxana hadday xukuumaddii mancido waa inaan lala iman alcallaama axmed maxamed shaakir waa ka jawaabay wuxuu yidhi marka waxaa bannaynta markaa tan la banneeyey xalaal bay ahayd nasan loo banneeyey waa ibaaxa sharciya shayga la yidhaahdo waxaa kala duwanna ibaaxa asliya ibaaxa sharciya marka shaygu hadduu yahay waxa weeye ibaaxa asliya hadduu iska yahay oo nas bannaynaya aanu jirin ee ay tahay marka u xaaraantinimeeyey ma jiraan ee waxay tahay shay iska furan oo ibaaxa asliya weeye noocaasuu yahay maslaxa hadday u muuqato waxa weeye oo maslaxa ku jirto waa la mancin karaa wuxuu soo qaatay qaanuunnada markaysaga muruurka in gaadhiga xagga midig la mariyo in xagga bidixda la mariyo markuu xaggan u socdana inuu xaggan yeesho markuu xaggan u socdana inuu xaggan yeesho iyo khilaafkeeda in la maraa labada mid waliba waxay ahayd mid iska bannaan yaa midna nas kuma soo aroorin markuu gaadhigu soconayo midigtuu leeyahay nas ma sheegaayo midig inuu maro iyo bidix inuu maraaba asaalatan waxay ahayd ibaaxa asliya ibaaxa asliya ahayd baraa'a asliya ku sugnayd laakiin maslaxadii waxay ku xidhantay in marka waxa weeye la kala duwo si ayna isu duqayn waayo duqaynta isduqeeyaan waxaa ka imanaysa nafa ku baxa iyo hanti ku burburta nafaha iyo maalkaba in la dhowraana waa shay waajib ah oo shareecadu dhowrtay oo la amray in la dhowro haddii la yidhaha gaadhiga gees walba inaad marisaa waa ku bannaan tahay markaad u socoto geestaa doontaad mari kartaa haddii la yidhahdo waxaa ka imanaysa hadhow inay isduqeeyaan taana waxaa ka imanaysa nafa inay baxaan waxaa ka imanaysa hanti inay burburto ibaaxadii asliga ahayd baa haddaba la qaydayaa markaasaa la odhanayaa si waxaweeye nafaha iyo xoolahaba loo badbaadiyo gaadhigu markuu xagga u socdana geestan buu leeyahy xagga kale markuu u socdana geesta kaluu leeyahy qofka khilaafa isagaa mukhaalafada la yimi eeddana isagaa leh sidaa in la yidhaahdaa waa waxaweye taxdiid la xadidaayo oo mid laga mancinayo midna loo oggolaanayo laakiin maadaamay ibaaxa asliya ahayd manciga la mancinayo waxay noqonaysaa marka waxa laazim marka in la yeelo ayay noqonaysaa tani lama mid aha in waxa weeye ninkii cadaalad samaynaya inuu guursado qof dumara wax ka badan ow laba ama saddex ama afar guur ku kulmiyo waxa weeye nasan baa ilaahay u banneeyey marka manciga la diidayo la odhanayo lama samayn karo qofka sameeyana cuquub buu mutaysanayaan waxay noqonaysaa waxa weeye taxriimu maa axallahu allah wax ilaahay xalaaleeyey in la xaaraantinimeeyo noocaasay noqonaysa wax ilaahay xalaaleeyey in la xaaraantinimeeyana ma bannaana bal markaysaga waa dembi khatara weeye wuxuu ilaahay xaaraantinimeeyey in la xalaashadaa oo xalaalnimo loo ictiqaadiyaa si ay gaalnimo u tahay ama xalaalnimo lagu sheegaa ayaa wax ilaahay xalaaleeyey in la xaaraantinimeeyo ama xaaraan lagu sheegaana ay u tahay iyaduna gaalnimo u tahay marka saas aawadeed masaa'ishu saasay u kala duwan yihin marka waxa weeye tani waa mid nasa laynoo banneeyey oo xalaal ah weeye oo waxa weeye dariiqun loo yeelay marka in la yidhahdo dariiqiina laguma samayn karo cidda samaysana cuquubay mutaysanaysaa waxay noqonaysaa waxa weeye taxriimu maa axallahu allah wax ilaahay xalaaleeyey in la xaaraantinimanayay noqonaysa waa ta kale ku saabsan gaalada waa ta kale ku saabsan in la yidhaahdo gaaladaa markaa samayn jirtay oo caadadood iyo curfigooday ahayd inay cidday dagaalka ku qabtaan addoonsadaan marka muslimiintiina kamay maarmayn tii mid la mida inay kula mucaamilaan maadaama lagula mucaamilaayey oo waxay ugu mucaamilaan ma waxay tahay gaaladu inay samayn jireen mise inuu ilaahay sharciyey ya waxay ugu mucaamileen ma ahu radde ficil gaaladu waxay samaynayeen markaa ay kula macaamilayeen ee waxaweye rabbi inuu sharciyeeyey bay kula macaamilayeen sidaas yadaabay ahayd saasay ahayd adilada ku soo aroortayna wax nasakhay ma jiraan waa adila muxkama ixkaamkeed iyo muxkamnimadeeduna baaqi weeye ilaa yowmi alqiyaama waxaa laga qaadanayaa oo kale xadiiska addoonka in la xoreeyaa ay fadliga badan tahay addoonka muslimadda inay tahay man actaqa raqabatan muslimatan actaqa allaahu bikulli cudwin minhu cudwan min annaar bacdu ahlicilmi waxaabay yidhahdaan waxaa shardiya inay muslimo tahay ya actiqha fa innaha mu'mina inkastoo yacni waxa weeye ta kafaaraadka waxaa loo shardiyey iyada iimaan baa loo shardiyey shaki male laakiin ta sunnaha la xorayn karaa iyadoo markaa waxa weeye kaafirad ah calaa kulli xaal kollay waxay u badan yihin culammadu in la xorayn karo laakiin bacdu ahlicilmi oo shardi ka dhigaya islaamnimada waa jiraan kollayba laakiin raqabada muslimada abaa ka khayr badan yacnii shakhsiga muslimka ah xoraynta la xoraynayaa ka khayr badan in markaa waxaweye gaal la xoreeyo imaam maalik qowl hariiba isaga laga sheegay oo ah addoonka gaalka ahi hadduu yahay mid ka qaalisan oo aad markaa waxa weeye dee isagu qaali u ah wa aktaruha samanan xadiiska soo socdaynu ku arki doonnaa dee isaga afdal ka ah raqabada muslimadda ah ee jaban laakiin waxa weeye xataa culamaa'a madhabi sida asbaqoo kale waxa uu maray may khilaafkeeda inay tahay mar layba uu fadli badan yahay yacni marka addoonka muslimka ama addoonta muslimadda in la xoreeyaa afdal inay taho gaalka ka khayr badan tahay yacni marka addoonta gaalada ah ay ka khayr badan tahay xoraynta la xoraynaya waana sida markaa saxiixa weeye sida saxiixa weeye shakhsiga la xoraynaya inuu lab yahay iyo inuu dhadig yahay farqi inaanu kala lahayne mid walba fadliga lagu helayo ayaa daahirka xadiisku marka uu tilmaamaya man actaqa raqabata muslimata actaqa allahu bikulli cudwin minhu cudwan minhu min annaar saasuu markaa sheegayey ha yeeshe waxaa soo arooray xadiis tirmidigu soo wariyey oo uuna saxiixiyey oo tilmaamaya qofka muslimka ee xoreeya yacni addoon muslima xoreeya yacni addoon lab oo muslima xoreeya ilaahay wuxuu kaga xoreeyaa xubin kastoo ka mida xubin isaga ka mida ayuu naarta kaga xoreeyaa beddelkiisa qofka xoreeya laba dumaroo addoomma ah xoreeya ninka xoreeya laba dumaroo addoomma ah xoreeyana ilaahay xubin kastaoo ka mida bedelkooda xubin kastoo iyaga ka mida beddelkooda wuxuu kaga xoreeyaa xubin isaga ka mida xadiiskaasi markaa wuxuu tilmaamay labkii iyo dhaddigii inay kala fadli badan yihiinoo yacnii lagu helaayo addoon muslima xoraynta la xoreeyo qofka kulligii in naarta laga xoreeyo laba addoommood oo yacni markaa dhaddiga ah oo iyaguna muslim ah haddii la xoreeyana in qofka kulligii naarta laga xoraynaayo marka inay nus isaga dhigmaan labada xorayn sidaa ay yihiin ayaa xadiiskaasina marka uu tilmaamaya xadiidka kun iyo saddex boqoliyo toddobiyo lixdan dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo saddex boqoliyo siddeed iyo toddobaatana wa can abi darin radi allahu canhu qaala qultu yaa rasuul allahi ayu lacmaali afdal abi darin alkhifaari waxau idhi rasuulka ilaahay baan waxaan ku idhi yaa rasuul allahi rasuulka ilaahayow ayu lacmaali afdal camallada kee ugu fadli badan qaala aliimaanu billaah wuxuu yidhi waxaa ugu fadli badan iimaanka allaha la rumaynaayo waljihaadu fii sabiili illaah iyo jihaadka ilaahay waddadiisa loo jihaadaayo qaala qultu waxaan idhi ayu riqaabi afdal qooraha bimacnaa addoommaha xoraynta la xoraynaayo tee ugu fadli badan qaala anfasuhaa cinda ahliha wa akharuhaa samanan waxaa ugu fadli badan oo ugu khayr badan anfasuhaa ta ugu qaalisan yacni waxa weeye shaygu inuu nafiis yahay waa inuu qaali yahay anfasuhaa ta ugu qaalisan cinda ahliha fadu waa kordhiganta anfusuhaa ha odhan anfasuhaa waa ta ugu yacni markaa nafiiska ugu ahee ugu qaalisan cinda ahliha ehelkeeda agteeda ayaa ugu fadli badan in la xoreeyo wa aksaruhaa iyo ta ugu badan samanan xagga lacagta midibatay ka lacag badan tahay way ka fadli badan tahay muttafaqun calayhi bukhaari iyo muslim baa isku waafaqay xadiiskanna wuxuu tilmaamayaa camaloo dhan in iimaanku ugu khayr badan yahy iyo waljihaadu fii sabiili illaah inuu iimaanku ugu fadli badan yahay wa cala alitlaaq laakiin jihaadku inuu ugu fadli badan yahay camallada qaarkood ayuu ka fadli badan yahay camallada qaarna way ka fadli badan yihiin yacni way ka fadli badan yihiin laakiin iimaanku cala alitlaaq ayuu wax kastaba ugu khayr badan yahay o ugu fadli badan yahay isagu laakiin jihaadka yacni waxa weeye camallada ayay ku xidhan tahay hadday tahay salaadda iyo zakada iyo soonkiiyo hadday tahay birulwaalideynka iyo yacni waxa weeyaan marka camalladii qaarna waa ka khayr badan yihin qaarna iyagaa ka khayr badan jihaadkii marka afdalyada jihaadku iyadu waxay noqonaysaa nisbiya nisbiya waa maxay nisbada acmaasha qaarkood buu afdal u yahay walow acmaasha qaarkood nisbadooda yaanu afdal u ahaanin laakiin iimaanka afdalyadiisu waxay noqonaysaa afdaliya xaqiiqiya ama afdaliya mutlaqa ayay noqonaysa wuxuu kaloo nabiga su'aalay calayhi salaatu wasalaam aan halkaa ku yaro noqdo weliba waxaa kaloo xadiiska laga qaadanayaa iimaanku inuu camal yahay ayaa laga qaadanaya kulligii isku wada dar ictiqaadkiisa niyadiisa odhaahdiisa camalladiisa kulligii inuu wadaa bikulli canaasirih inuu camal yahay baa laga qaadanaya waatuu bukhaari baabaysto baabu maa jaa'a ama baabu man qaala aliimaanu huwa alcamal yacni baab buu nooca u guntaa iimaanku inuu camalka yahay markii ayu alacmaali afdal qaala aliimaanu billaah ya marka taana xadiisku daliil buu yahy wuxuu kaloo nebiga weydiiyey calayhi salaatu wasalaam abudar baa weydiinaya addoommaha in la xoreeyo tee ugu fadli badan wuxuu u jeedaa ictaaqeeda iyo xoraynteedu kay ugu fadli badan tahay laba arrin buu sheegay waata marka waxa weeye ugu qaalisan ehelkeeda agteeda bimacnaa ugu waxtarka badan ee ugu wanaagsan ay ugu jecel yihiin oo dadka dee waa kala nafci badan yahay waa kala waxtar badan yahay yaa waxa weeye isku mid ma ah uguna lacagta badan marka siday u kala lacag badan yihiin una kala qaalisan yihiin una kala nafci badan yihiin u kala waxtar badan yihiin bay u kala fadli badnaanaya bay u kala fadli badnaanayan ilaa ahlucilmiga qaarkood ay yidhaahdeen haddii waxa weeye eh, dhowr addoommood lacagta lagu xoraynaayo addoon qaali ah baa jira oo qiimo aad u fara badan la siinayo aadna loo jecel yahay yaa iyo addoommo jaban oo wax yar la siinaayo kaasi mar hadduu ka qaalisan yahay isagaaba ka nafci badan bay ahlucilmiga qaarkood yidhahdeen shakhsigaa keliya la xoraynaayo ee isagoo aadka qaaliga u ah baa wuxuu markaa ka fadli badan yahay jamac in la xoreeyo qiimo jaban iyaga la siinaayo daahirka xadiiskay cuskanaya anfasuha cinda ahliha wa akharuha amanan baabu fadli ixsaani lilmamluuk samafalka fadligiisa ayuu u baab yahay loo samafalaayo ila almamluuki kii markaa la mulkiye addoonka ahaa loo samafalayo biddihii in loo samafalo af soomaaliga addoonka waxaa lagu yidhaahdaa biddaa la yidhahdaa biddi addoonna waa la yidhahdaa marka in loo samafalo la wanaajiyo ayaa baabkanna loo guntay fadli weynna ku jiro qaala allahu tacaala allah waxa uu yidhi wacbudu allaha walaa tushrikuu bihi shay a allaha caabuda walaa tushrikuu bihi allah marka ha la wadaajinina shay-an waxba ha la wadaajinina ha ugu shariig yeelina wa bilwaalidayni ixsaana ay wa axsinuu bilwaalidayni ixsaana labada waalidna u samafala samafal u samafala wa bidilqurba kuwa qaraabada u saaxiibkaana u samafala ee qaraabadiinna ah walyataama agoonta u samafala waalmasaakiini yacni kuwa baahan u samafala waaljaari dilqurba jaarka dhowaanshaha u saaxiibkaana u samafala waljaari ljunubi jaarka fogna u samafala wasaaxibi biljanbi saaxibka dhinacaaga ku sugan isagana markaa u samafala wabni sabiili ka socdaalka ah ee musaafirkaana u samafala wamaa malakat aymaanukum kuway midigyaalkiinnu hanatayna u samafala aayaddan waxaa la yidhahdaa aayat alxuquuqi alcashara aayadda tobanka xaq sheegta waa toban xaqullaah xaqu lwaalidayn xaqu qurba xaqu lyataama xaqu lmasaakiina tobanka saawad ilaa laga gaadhaayo wamaa malakat aymaanukum yacni xaqa addoommada waa toban xaq wey aayat lxuquuqi alcashara xuquuqdaa waxaa ugu horreeya xaqu ullah waxaana ku xiga xaqu lwaalidayn ayaa ku xiga xaqa labada waalid baa ku sii xiga labada waalid xaqoodu waa wen yahay saas aawoodee markuu allah xaqiisa sheego xaqa labada waalidna waa sheegaa ibnu cuthaymiin baa risaalo qoray la yidhaahdo xuquuqun dacat ilayha ashariica waqtadatha alfitra xuquuq yacni shareecadu dadka ugu baaqdo ugu yeedhay waqtadat alfitra fitraduna keensanayso dabeedna tobankan xaq buu ku sharxayaa tobankan xaq ayuu ku sharxaya labadii waalid waa in loo samafalaa qaraabadana waa in loo samafalaa qaraabadana waa in loo samafalaa qaraabada loo samafalayaana waxay u qaybsantaa yacni mid samafalkeedu waajib yahay iyo mid samafalkeedu sunno yahay labada noocba waa soo geliyey qaraaba xidhiidhintiiba markaysa waxaa ka mid a ixsaankii waxaa soo gelaya qowlan wa ficlan madhaah iyo ficilba waa soo geliya agoonta waa in loo samafalaa masaakiinta kuwa baahan waa in loo samafalaa fuqaradiina waa iskaga jiraan waljaari dilqurba waa jaarka dhow oo bimacnaa gurigiisu dhow yahay ama markaa waxa weeye xag nasab ahaanna kuu dhow yacni xag markaa waxa weeye guri ahaanna kuu dhow ama xag diin ahaanna kuu dhow oo dee jaarku wuxuu qaybsamaa jaar saddex xaq leh iyo mid laba xaq leh iyo mid hal xaq leh yaa jaarka dariskaaga ah yacni waxa weeye jaarka deriskaaga ah xaqii jaarnimo waa leeyihi hadduu muslim yahay haddana qaraabadaadii yahayna laba xaqoo kale u yeelanaya waa jaar saddex xaq leh xaqulqaraaba xaqulislaam xaquljiwaar iyo jaar laba xaq leh ya yacni qaraabaanu ahayn laakiin waa jaar muslim ah laba xaq buu yeelanaya amaba cagsiga oo waxa weeye muslim baanu ahayn laakiin qaraabanimo iyo waxa uu leeyahay iyo derisnimo iyo jaar hal xaq leh waa jaar aan islaamnimana idinka dhaxayn qaraabanimana idinka dhaxayn laakiin derisnimo keliya idinka dhaxaysa waa jaar hal xaq leh wahaakada waljaar iljunub waa jaarka fog oo diin ahaan ama qaraaba ahaan buu u fog yahay ama daar ahaan baaba laga dhow yahay guri ahaan baaba laga dhow ila siday u kala dhow yihin bay u kala xaqnimo badan yihin wasaaxibi biljambi waxaa lagu fasiray in laga tilmaamaayo zawjada yacni ninka marka xaaskiisa ama ohridiisa markaa in looga jeedo waxaa kaloo lagu fasiray saaxiibkana waa lagu fasiray rafiiqa wabni sabiil waa kii musaafirka ee socdaalka ahaa mawdicu shaahid wuxuu u keenay wamaa malakat aymaanukum yacni midigyaalkiinna waxay hanatay marka iyagana waa in loo samafalaa oo la wanaajiyaa xadiidka kun iyo saddex boqoliyo siddeed iyo lixdan dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo saddex boqol iyo sagaaliyo toddobaatan can ilmacruur ibni suweyd qaala ra'aytu abaa darin radia allaahu canhu wa calayhi xullah macruur ibnu suweyd waxa uu yidhi waxaan arkay abaa dar baan arkay wacalayhi xulla walxaal calayhi korkiisa ay ku sugan tahay xullatun isku jooguu ku sugan yahay yacnii maro dhammaystiranoo xagga sare iyo xagga hooseba ka qarinaysa isku joog baa ku sugan wa calaa ghulaamihi mihluha wiilkiisana waxaa ku sugnaa wiilkiisa waxaa loo jeedaa addoonkiisi addoonkiisana waxaa ku sugnaa miluha xulladaa mid la mida ya yacni waxa weeye isku jooga wanaagsana u sitoo laba la mida ayuu marka isaguna sitaa isku joog la miduu sitaa fasa'altuu can daalik waan weydiiyey buuri yacani waxaa ka muuqata inuu istiqraabay yacani maryahan qaaliga aad sidato qaar la mida sidaad u siisoo kale kaannahu markaa uu weydiinayo sababta fadakara annahu saaba rajulan calaa cahdi rasuuli illahi sala allahu aleyh wasalam wuxuu sheegay abudar baa sheegaya annahu abudar saaba rajulan nin inuu caayey calaa cahdi rasuuli illaahi sala allahu aleyh wasalam wakhtiga rasuulka sala allahu aleyh wasalam inuu nin caayey oo facayarahu uu ku ceebeeyey biummihi hooyadii oo yabna amati sawdaa buu yidhi addoonta madoobi kii ay dhashay ow cayda uu ku caayay uu sheegaya waa intaas waana arrin xaqiiqa ah addoon madow baa dhashay laakiin dee sida loo odhanayaa cay ah culammadu waxay yidhahdeen kullu maa cudda sabban fayakuunu sabban ya daabitka sabbiga markuu ka hadlaayo shaykhulislaam ibnu taymiya kitaabkiisa assarim almasluul calaa shaatimi arasuul waxau odhanayaa kullu maa caddahu annaasu sabban yakuunu sabban wax kastoo dadku ay ku tiriyaan inay cay tahay caybay noqonaysa walow waaqec ha haataa jirto marka addoon madoobiyaday dhashay buu markaysaa ibn amati sawdaa sida uu yidhi lahjadda iyo qaabka ayaa wuxuu noqonayaa caydii buu noqonaya waa arrin dee macruuf oo la garanaya yani nin madow waa nin madow imka hadduu yidhahdo maxaa loo fahmaya soo taxqiir loo fahmi maayo inuu xaqirayo soo dhab maaha nin madow inuu nin madow yahay yaday dhab tahayba haddana waxa weeye waxay noqonaysaa marka waxa weeye dee dhaleecayn dhanacan bay noqonaysa waayahay fa nabiyu sal allahu aleyh wasalam markaasaa nabigu wuxu uhi innaka mru'un fiika jaahiliya adigu waxaa tahay shaksi ay ku sugan tahay e, jaahiliyatun ay khaslatun jaahiliya khaslo jaahiliya ay ku sugan tahay iyo sife jaahiliya hum ikhwaanukum waa walaaladiin wa khawalukum waa kuwii idiin shaqaynaaya ay khadamukum khawal iyo khadam iyo xasham waa isku markaa mid weeye wasnan wa macnan hum ikhwaanukum waa walaaladiin buu yidhi addoommadani wa khawalukum ay wa khadamukum kuwii idiin shaqaynaayo weeye jacalahum allahu taxta aydiikum allah wuxuu ka yeelay gacmihiinna hoostooduu ka yeelay bimacnaa waa idin mulki siiyey oo qaaraa mulkidaan buu ka dhigay faman kaana akhuuhu taxta yadih faman kaana ku kastuu ahaaday akhuuhu walaalkii taxta yadihi gacantiisa hoostiisa uu ahaaday falyucimhu ha quudiyo mimaa ya'kulu wuxuu cunaayo wax ka mid ah ha quudiyo ha siiyo yacni cuntada cunaayo cunto ka mida ha quudiyo ha siiyo waliyulbishu ha huwiyo mimaa yalbasu wuxuu xidhanayo wax ka mida markaysaga ha huwiyo oo dharka uu siinayona dharka uu xidhanaayo noocaasoo kale ah markaa waxuuna iyagana ha siiyo oo ha huwiyo ha u geliyo walaa tukallifuuhum ha ku kallifina maa yaglibuhum wax ka qaalib noqonaya inay kari karayn wax ka qaalib noqonayo dhibaya fa in kallaftumuuhum haddaad ku kalliftaan yacni wax dhibaya fa aciinuuhum ku caawiya muttafaqun calayhi bukhaari iyo muslim baa isku waafaqay abu dar waxa uu sameeyey isku joogga uu isagu xidhay mid la mida ayuu addoonkiisina u xidhay markii la weydiiyeyna wuxuu yidhi wakhtigii nebiga calayhi salaatu wasalaam baa nin caayay oo waxaan ku ceebeeyey hooyadii yabna amati sawdaa markaasaa nebigu wuxuu igu yidhi calayhi salaatu wasalaam abudar baa odhanaya innaka mru'un fiika jaahiliya adigu waxaad tahay shakhsi ay ku sugan tahay khaslo jaahili ah sifo jaahiliya ay ku sugan tahay sifo jaahiliya ah waxaa laga tilmaamayaa akhlaaqdii gaalada iyo dhaqamadii gaalada yacnii arrin ka mida ayaa kugu sugan jaahiliyadu asal ahaan waa gaalnimada laakiin markay khaslo tahay gaalnimadii noqon mayse waxay noqonaysaa shucabkeedii iyo sifaadkeedii iyo akhlaaqiyaadkeedii iyo dhaqamadeedii wax ka mida in lala imanayo farqa udhexeeya in la innaka jaahiliyun iyo fiika jaahiliya yacni marka waxa weeye fiika jaahiliya waxay noqonaysaa waa khasla min khisaali jaahiliya kugu sugan iyo akhlaaq iyo dhaqan dhaqamadii gaalada ka mida hal masalo ka mida ayaa kugu sugan baa macnuhu dhacaya calaa haada waxay noqonaysaa nooc isyaanay noqonaysaa laakiin ma noqonayso gaalnimo noqon mayso gaalnimo ma noqonayso nebigu calayhi salaatu wasalaam hadalkan wuxuu ugu caddaynayaa min baabi nusxi wuxuu ku inkirayaa marka arrinka uu sameeyey man ra'a minkum munkaran falyughayirhu biyadihi fain lam yastatic fabilisaani min baabi inkaari lmunkar wuxuuna u caddaynaya xukunka ay leedahay buu u caddaynaya waxaa laga qaadanayaa qofka markaysaga in lala waajahayo shayga marka xumaanta uu la yimi in loo caddeeyo yani ma odhan marka waxa sidaas marka ha yeelin keliya ee xukunkiisa xataa waa loo caddeeyey arrinkan inaanu bannaanayn innaka mru'un fiika jaahiliya oo mukhaaaba sariixa lala hadlaayo khaslo jaahiliya kugu sugan marka waxaweye taasi waa min nus yani loo caddaynaayo arrinkaana la caddaynaya in khisaalkii jaahiliyada ka mid tahay hum ikhwaanukum wakhawaalukum walaalihiin weeyi waayo dhammaantiin waxaad tihiin ubadkii aadam iyo xawaa ayaa tihiin oo ka soo wada farcanteen aabbe iyo hooyo keliya u wada abtirsanaysaan kulligii waxa u noqonaysaan aadam iyo xawaa marka hum ikhwaanukum waa walaaladiin wa khawaanukum waana kuwii idiin shaqaynaya idin adeegaya idiin qabbaanayay allahna wuxuu ka yeelay gacmihiinna hoostoodu ka yeelay oo idinku idin mulki siiyey idinka ayuu idin mulki siiyey waa imtixaan dadka la ysku imtixaanayo faman kaana akhuuhu taxta yadihi falyuطcimhu mima yaakul kii walaalkii uu ahaado yacni gacantiisa hoostiisa bimacnaa addoon marka uu noqdo uu mulkiyo ama biddo uu leeyahay ha quudiyo waxa uu cunaayo wax ka mida ha siiyo ha cunsiiyo waxa uu xidhanayana wax ka mida ha u xidho oo marka waxa dhar ahaan ha u siiyo waa insaaf waxa weeye waa ixsaan yacni loo samafalaayo la wanaajinayo addoommihii markaysagaa la wanaajinaayo hana ku kallifina waxaynay kari karayn oo ka qaalib noqonay haddii wax ku adag loo dirana ku caawiya fain kallaftumuuhum faaciinuuhum waxaa laga qaadanayaa alixsaan ila almamluuk yacni addoonka marka in loo samafalo ayaa laga qaadanaya nebiguna calayhi salaatu wasalaam taas waa amraayey in loo samafalo aan la xumaynin oo waxa weeye xataa shucuurkiisa wax dhibaya aan lagula khitaabin laa yaqul axadukum cabdii wa amatii walyaqul fataaya wa fataatii xadiis kaleoo fii saxiixi muslim ku sugan waatuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam midkiin yaanu odhanin cabdii wa amatii addoonkaygii iyo addoontaydii yaanu odhan saa yaanu odhan yacni qofka marka waxa weeye shucuur buu leeyahay waa qof bini aadam oo dareen leh oo caqligiisi marka waxaa yani markaa leh yacni markaa dareenkiisi joogo haddii markaa la yidhahdo waa addoonkaygii waa addoontaydii yacni shucuurkaasi waa dhibaya laakiin marka la yidhaahdo waxa waa inankaygii iyo waa inantaydii marka la yidhaahdo yani taasoo kale wuu farxayaa yani waxaweye manzile iyo maqaam inuu leeyaho kale ayuu qaadanaya markaasuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam yaanu odhanin midkiin waa addoonkaygii iyo addoontaydii ha yidhaahdo waa wiilkaygii ama waa inankaygii iyo inantaydii sidaa ha yidhaahdo kuwii addoommadaa sidaa ha ka yidhaahdo oo xataa shucuurkoodaa la ilaalinayaa oo dareenkoodaa markaysa markaa la dhowraya oo la ilaalinaya Eh, in la dhibaateeyuu nebigu diiday calayhi salaatu wasalaam haddii la dhibo yacni waxa weeye markaa dhib baa ka imanaysa abu mascuud albadri xadiidka muslim saxiixa ku soo wariyey waxa dhacday addoon uu leeyahay buu u cadhooday markaasuu addoonkii garaacay addoonkii isagoo garaacaya ayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam ku soo baxay addoonkii markii hore wuxuu yidhi acuudu billaah allah baan magan gala wuxu uhi min shiddati alghadab ma maqal cadhadu siday u darnayd daraaddeed aan u cadhooday acuudu billaahida uu yidhi ma maqal rasuulkii buu arkay addoonku markaasuu acuudu birasuuliillaah rasuulka ilaahay baan magan galay sala allahu alayhi wasalam markaasuu ka joojiyey markaasaa rasuulku wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam lallahu aqdaru calayka minhu calayhi ilaahay baa kaaga awood badanoo sidaad isaga u awooddo inaad wax u yeesho si ka daran baa ilaahay kuu awoodaa inuu wax ku yeelo hadalkaa wacdi buu ugu odhanaayo markaasuu ka joojiyey Eh, markaasuu wuxuu yidhi huwa xurun liwajhi illah ilaahay dartii buu xor u yahay markaasaa nebigu